alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira baabka koob iyo afartanaad baabu taxriimi alcuquuqi wa qatiicati alraxim wuxuu u baab yahay cuquuqa ama waalidiinkaarnimadu inay xaaraan tahay buu u baab yahay waalidkii waalidiinkaar in lagu noqdaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay wa qatiicati alraxim iyo qaraabooyinka in la gooyaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay marka waalidinkaarnimadu ama cuquuqu waa xaaraan qaraabada in la gooyaana waa xaaraan qaala allahu tacaala allah waxau yidhi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaticuu arxaamakum waxa isweydiin leh taxriimka ashyaada muxaramaadkii waxay u qaybsamaan ashyaa kabaa'ir ah iyo ashyaa sakaa'ir ah labada nooc keebay gelayaan jawaabtu waxay tahay waxay gelayaan nooca kabaa'irtay gelayaan oo waardinkaarnimadu xaaraan intay tahay bay min kabaa'iri dunuub ka mid tahay sida axaadiistaba aynu ku arki doonno axaadiistu ay tasriixinayso oo uu ka mid yahay xadiidka xadiiska bakra uu ka mid yahay xadiiska cabdullahi bni camr ibn caas uu ka mid yahay marka waa min alkabaa'ir nasan baynu arki doonnaa raxim iyaga laftooda ka warramaa qaraabada in la gooyaa lafteeda qaraabadii xidhiirinteedu ay waajibka ahayd goynta la gooyaa waxay noqonaysaa iyadana min alkabaa'ir min alkabaa'ir bay noqonaysaa in qaraabadii xidhiirinteedu ay waajibka ahayd goynta la gooyaa min alkabaa'ir bay noqonaysaa waayo waxaynu arki doonnaa waciidka loogu goodiyaayo laa yadkhulu jannata qaatic jannada ma gelaayo ruux qaraabo goys ahi marka marba haddii loogu goodiyey janno inaanu gelaynin waxaad ka garanaysaa inuu yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi alardi wa tuqaticuu arxaamakum fahal casaytum ma mudan tihiin oo xaqiiqo ma ku tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan oo taacada ka jeesataan an tufsiduu inaa fasahaadisaan oo kharribtaan fi lardi arlada wa tuqaticuu aad googoysaan arxaamakum qaraabooyinkiinnana wa tawallaytum lagu fasiro acradtum aad jeesataan tafsiir labaad baa jira oo ahlucilmigu ay ku fasiraan in tawallaytum tafsiirkaa labaadna waxa weeye in tawallaytum a in sirtum wulaatan haddaad madax noqotaan haddaad dadka maamushaan oo madax noqotaan yacnii xaqiiqo ma ku tihiin ama ma mudan tihiin inaad arladana kharribtaan qaraabooyinkana goysaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa arladana fasahaadinaya qaraabooyinkana goynaya hee aladiina kuwii weeye lacanahum allah allah nacdalay fa asammahum u dhegatiro xaquu ka dhegatira wa acmaa absaarahum indhahoodana waa tiro waa indha tiray oo xaqii buu ka indha tiray nacuudu billaahi min daalik waa digis laynooga digaayo laynoo sheegayana cidda markaa sidaas samaysaa oo qaraabooyinka goysaa arladana kharibtaa inay yihiin malcuuniin allah nacdalay inay yihiin labadan aayadood ay sheegayaan wa qaala tacaala allah waxau yidhi waladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqihi wayaqtacuuna maa amara allahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi lard waladiina kuwii yanquduuna burinaayey cahd allahi ballanka ilaahay burinaayey min bacdi miihaaqihi markii la adkeeyey dabadeed oo dhaar lagu adkeeyey burinaayey ballanka ilaahay wayaqtacuuna goynaayey oo jaraayey maa amara allahu bihi an yuusal wuxuu allah amray in la xidhiidhiyana goynaayey waxaa ka mida qaraabooyinkii in la xidhiidhiya alla amray qaraabooyinkana goynayey wayufsiduuna yufsiduuna kharribayoo fasahaadinayey fil ardi arlada gudaheeda arlada korkeeda fasahaadinayey fiidu bimacnaa calaa ulaa'ika lahum allacna kuwa waxaa u sugnaatay lacnad baa u sugnaatay yacnii lacnad bay mutaysteenoo laamku istixqaaq buu noqonayaa waxaa u sugnaatay lacnad baa u sugnaatay walahum waxaa u sugnaaday yacni oo ay mutaysteen lacnad walahum waxaa u sugnaaday suu'u daar daarta teedii xun ayaa u sugnaatoo naar ah daarta teeda xun waxaa laga tilmaamayaa naartaa looga jeeda marka waa waciid loo goodiyaayo oo loogu goodiyaayo lacnad iyo yacni naar labadaba wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay oo amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin cidnaba ilaa iyaahu isaga mooyaane cid kale inaydaan caabudin buu allah amro xukuma waa qadaa sharci ah oo qadaaga ilaahay loo tiiriyaa wuxuu noqdaa qadaa sharci iyo qadaa qadari qadaaga qadariga ah alqadaa waalqadar waa tan la yidhaahdo marka waa qadaa qadari kaas kanna waa qadaa sharci oo sharcan buu ilaahay sidan u xukumay wa bilwaalidayni ixsaana wuxuu kaloo allah xukumo amray inaad samafashaan ay an tuxsinuu bilwaalidayn ixsaana inaad labada waalid u samafashaan samafal imaa yablughanna hadday gaadhaan cindaka adiga agtaada ay ku gaadhaan alkibara gabowga ay ku gaadhaan axaduhumaa midkood uu gaadho labada waalid mid ka midii aw kilaahumaa ama labaduba ay gaadhaan hee falaa taqul lahumaa uffin ha ku odhannin hadal xun ha ku odhan oo xumaan iyo qurun baa idiin sugnaaday ha ku odhan uf waxa weeye waa sidaynu u isticmaalno erayga carabigaynu soo qaadannay waxa qarmuunka baa uf la yidhaahdaa marka waxa weeye yacni markaa qurun iyo qarmuun baa idiin sugnaaday hadallada noocaasa ha ku odhan walaa tanharhumaa ha dagaalinaha ha tigin wa qul lahumaa waxaad ku tidhahdaa labada waalid qawlan odhaah ku dheh odhahdaasoo kariiman wanaagsan wakhfid lahumaa u raariciyo hoos ugu dhig janaaxa dulli garabkaaga dullaysan hoos ugu dhigo u tawaaduc isu dhuldhig min alraxmati naxariis daraaddeed isugu dhuldhig dhinacaaga markaa u debciyo hoos ugu dhig waxaa loo jeedaa tawaadac lahumaa u tawaaducoo ah iska sarraysiin yacni mid la simannaha iska dhigina hoos yacni isugu dhig wa qul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa wa qul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigayow irxamhumaa labadeeda waalid u naxariiso aabbaha iyo hooyaday ilaahay u naxariiso kamaa rabbayaanii saghiiraa barbaarintay isoo barbaariyeen xaalaan yarahay aawadeed ilaahu ugu naxariiso oo kaafka la yidhaahdo waa litacliil shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad oo kaafka tacliil waa loo isticmaalaa tafsiirka waa lagu fasiray in tafsiirkii haalibka ahaa lagu fasiro oo tashbiiha ahaa kaafka loo isticmaali jiray haaliban tashbiihana iyadana waa loo fasiray marka waxay noqonaysaa waxaad u naxariisataa naxariis la mid ah barbaarintii ay soo barbaariyeen xaalaan yarahay ay soo barbaariyeen naxariis la mida sida ii xanaanaynaya ii barbaarinayeen si la mida ilaah uu naxariiso haddii labadiisa waalid ayna xataa soo barbaarin wuu u ducaynayaa marka kamaa yarabbayaanii sagiiran hadduu doono yaanu kuba darinbe dee inuu u duceeyo birigii iyo samafalkii bay ka mid tahay marna waxaa dhici karta dharitaankii yacni markaa labada waalid ay dhaleen iyo tarbiyadii labaduba inay isu raacdo marna waxaa dhici karta dee isagoo yar markiiba in laga qaado oo waalidadii markaa hore ay u dhintaan oo aynay barbaarinba yacni ayna barbaarinba uurka hooyada uun dee inta markaysagaa ilmaha dee waxa weeye halkaasuun wax uga tegayeen mooyaane yacni markaa wax kaloo yacni markaa barbaarina aynay ku lahayn ayaa suurtoobi karta marka mar layba xaqii waalidnimada way leeyihiin birigiina way yeelanayaan marka ducada loo duceeyaa labada waalid samafalkay ka mid tahay samafalka ayay ka mid tahay waxaana markaa fiican maalin kasta ruuxu labadiisa waalid inuu u duceeyo maalin kasta inuu u duceeyo labadiisa waalid oo aanu maalinna ilaawin waatay bacdu salaf yidhaahdeen washkur lii waliwaalidayk waxay markaa ku fasireen oo yidhaahdeen shanta salaadood qofka tukadaa bacdu salaf baa odhanayaa shanta salaadood qofka tukadaa ilaahay waa u shukri shukrinaqe shan goor ruuxa waalidadii u duceeyaana waalidadii waa u shukrinaqe shan goor maalintii ruuxii waalidadii u duceeyaana waalidadii waa u shukri shukrinaqe marka sidaas aawadeed maalin kasta ducada in lagu dadaalo ayaa fiican oo waxa weeye maalin kastaba loo duceeyo birigii iyo samafalkii bay ka mid tahay mar labaadkana dee sawaab iyo ajar buu ka helayaa mar saddexaadka dee waalidada ducaynta u duceeya isagana dani waa ugu jirtaa gaar oo waalidada iyo ubadka kolba kii darajo sarreeya ayaa markaa ka kale u shafeeco qaadaya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay hadday ubadku darajada ay jannada galeen ay korrayso oo waalidadu ay hooseeyaan ubadkiibaa u shafeeco qaadayoo darajada saraa la wada geynayaa haddii waalidada derajadoodu ay korraysana oo meel sare iyagu ay galaan oo ubadkii ay hooseeyaanna waalidadiibaa u shafeeco qaadayo darajada saraa la wada geynayaa si waxa weeye markaa faraxooda iyo markaa waxa weeye indhaqabowsigoodu uu u bato yacni markaa ayaa sidaas loogu samaynaya kuwa darajada sare galay hoos loo soo dhigi maayo meel dhexana la isugu keeni maayo laakiin kuwa hooseeyaa loo shafeeco qaadayaayo kuwa kale u shafeeco qaadayana derajada sare la wada geynaya halkaas aan yaro baraarujiyey falaa taqul lahumaa uffin waxaa soo gelaya hadal xun oo dhan khusuuska uf oo keliya looma jeedo waxaa laga tilmaamayaa hadal xun oo dhan inaan lagu odhan haddii uf la diiday hadalkii xumaa oo dhami waa la mid hadduu habaar yahay iyo hadduu cay yahay yacni markaa dhammaan waa soo geliyey la wixii xumaa oo dhan baa la diidayaa hadal xun in lagu yidhaahdo xataa il xun in lagu eego lama rabo il xun labada waalid in lagu eego oo indhaha lagu takhlo lama rabo waa si ixtiraam leh loo eegaa haddii kale waa in indhaha laga rogaa laakiin waxaad karaahiyaysanaysaa hadday kugu yidhaahdaan haddaad indhaha ku takhasho si cadhale u eegto aad ka murkidinayso yaa hadda waxba maad odhan ficil kale maad samayn laakiin si cadhale baad u eegto indhaha aad ku taklayso waa min alcuquuq waalidinkaarnimada ka midta waalidinkaarnimada ayay soo gelaysaa ixdaadu annadari ila alwaalidayni min alcuquuq indhaha lagu takhlaa labada waalid oo si cadhale loo eego laga dusinayo indhahoo kale sidii wax laga dusinayo waxay ka mid tahay waalidinkaarnimaday ka mid tahay walaa tanharhumaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida taabiciinta qaar laga soo wariyey gacmaha lagu saydhaa soo gelaysa in gacmaha lagu saydho ayaa soo gelaysa waa inaan gacmaha lagu saydhin waa inaan il xun lagu eegin waa inaan eray xun lagu odhan iska daa wax ka badani xadiiska saddex boqoliyo koob iyo afartan dabacdaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo afariyo afartan wa can abi bakrata nufayc ibni alxaarisi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ala unabi'ukum biakbari alkabaa'ir nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ma ydinka warramaa dembiyada waaweyn ka ugu weynida badan ma ydinka warramaa alaaan saddex goor buu ku celiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sidaa yidhi wuxuu sidaa yidhi saddex goor alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir saddex goor qulna waxaanu nidhi haddaanu saxaabadii nahay bala yaa rasuula allah haa nooga warran rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam nabiga marka la soo qaado magaciisa calayhi salaatu wasalaam ama waa in lagu salliya waciid baa ku soo arooray albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bakhayl waxa ah ka agtiisa laygu soo qaado laygu xuso aan igu salliyin waa bakhayl bukhliguna waa shay madmuuma xun weeye waa shay madmuuma xadiis kalena muxuu tilmaamayey inuu jibriil ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ruuxii agtiisa lagugu xuso oo lagugu soo qaado oo kugu sallin waaya ilaahay naartaa ku fogayo aamiin dheh nabiguna aamiin buu yidhi sidaas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay ka daliishadeen mar kastoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la soo qaado oo la xuso in lagu salliyaa inay waajib tahay qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi alishraaku billaah wa in allah loo shariig yeelo oo allah wax lala wadaajiyo wa cuquuqu alwaalidayn iyo labada waalid in waalidiinkaar lagu noqdo wa kaana muttaki'an nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid dangiiga oo bimacnaa waxa weeye suxulka dhigtay ayuu ahaa oo suxulkiisa markaa waxaa ku jiifo oo cuskan suxulka fa jalasa waa sara fadhiistay ba soo sara fadhiistay oo fa qaala wuxuu idhi alaa wa qowlu zuur hooyaay iyo hadalka beenta ah wa shahaadatu zuur iyo markhaatiga beenta ah iyaguna kabaa'irta ka mid yihin famaa zaala yukarriruhaa kama bixina waa ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ku celcelinaya inuu yahay buu ahaa zaala yazaalu macno nafyay leedahay maaduna waa naafiyo nafyunafyi ihbaatun qaacidadu waxay tahay yacni shay manfi ah haddii nafyi kali soo galo oo laba nafyi ay kulmaan hadalku wuxuu isu rogayaa macnuhu muhbat wax la sugay buu isu rogayaa famaa zaala kama bixine waa ahaa baa looga jeedaa ya fa kaana ayay la macno noqonaysa wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yukariruha mid ku celcelinayuu ahaa xataa qulnaa ilaa aannu isnidhi oo bimacnaa niyadda iyo nafta xaggeeda aanu iska nidhi laytahu sakat alla jeclaan lahayna inuu aamuso laytahu muyuu aamuso alla muu aamuso muraadkuu sheegaaye laga fahanye alla muu aamusa haddaba waxay sidaa u leeyihiin turaalay u leeyihiin inay qaarkood afka ka yidhaahdeenna waa dhici kartaa ay qaarkood kale ku yidhaahdeen marka halkaa iska jiro layta iyo weylun ha isku qaldin yaa dadka qaarkood baa markaa yacni dhacda layta macnaheeda markaysagaa inay qaldaan oo yani marka ay ku fasiraan macnihii weylun ay ku fasiraan tan noocaasi waa qalad waa inay iska jiraan waa xarfu tamani weeye xataa qulnaa ilaa anu isnidhi laytaw sakat jeclaan lahaaya sakata inuu aamuso muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu ku tusinayaa waalidinkaarnimada in lagu daray akbarulkabaa'irka in lagu daray akbarulkabaa'ir cala aliطlaaq waa shirku billaah alshraaku billah weeye in allah loo shariig yeelo oo laga gaaloobo anwaacda shirku alakbar ayaa akbar alkabaa'ir ah kabaa'irta kale ku soo xigaa waxay noqonayaan yacni kabaa'ir baa la odhan karaa oo waxay noqonayaan iyagu kabaa'ir marka isku martaba maaha xuquuqu alwaalidayn iyo alishiraaku billaah yacni marka tartiibna hadda cibaaradu faa'iidayn mayso waawgu mutlaquljamci baa loo isticmaalaa marka waxa weeye tartiibta waxaa laga qaadanayaa inuu dee xuquuqulwaalidaynku kufriga ka hooseeyo gaalnimada ka hooseeyo adilada kalea laga qaadanaya adilada kalea ku tusinaysaa daatadeedu inaynay ahayn yacni haddaanu qofku istixlaal iyo xalaashad aanu ula iman inay tahay waxaweye duuna alkufri gaalnimadii weyneed inay ka sokayso yani markaa dee waxaweeye shareecada lagu yaqaanaa calaa kulli xaal dembiyada kabaa'irta inay ka mid taha laga qaadanayaa yacni waalidinkaarnimada haddaba waalidinkaarnimada xadkeedu waa maxay yacnii xadka culammadu xad bay u sheegaan beyt bayna qaarkood ku cabbireen xaddulcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan liummin kaana daaka aw liab baydkaasay ku cabbireen yacnii xadka uu leeyahay cuquuqu waa maxay xadka uu leeyahay waxa weeye waa wax kastoo cadhada kiciya cadhada labada waalid wax kastoo kicinaya curfan curfigaa qaydaya oo waxaa dhici karta waxaa laga cadhoon dee waalidku markaa inuu dabeecaddiisu iska yara xumaatay oo yacni xanuunno iyo waxyaalo ku dhacay aawadeed ama markii horeba dabeeca ahaan dee uu iska dabeecad adkaa oo wax ay caadatan aan laga cadhoon inuu ka cadhoodaa dhici karta oo misqaala darra wax ah inuu ka cadhoodo tan noocaasoo kale markaa dee caaq ku noqon maayo wuxu waa inay yihiin alcurfu muxakam biriga iyo cuquuqa iyo ashyaada marka la eegaayo wixii aanu xad sharcigu u yeerin waxaa loo noqdaa bay yidhahdeen culammadu curfiga alcurfu muxakam qawaacidda guud ee shanta qaacidee waaweyn alqawaacid alkubra alqawaacid alkuliyat alkubra waxaa ka mid ah alcurfu muxakam curfigaa xakam laga dhigaa marka saas aawadee curfan waa inu curfigu markaa qaydi curfi ahaan wax laga cadhoodo in laga cadhoodo ay tahay curfan ayaa waxay noqonayaan cadhadii waalidka hadduu kicinayo waxaasi curfi ahaanna la yaqaano in waalidadu ka cadhoodaan waxay noqonaysaa waalid inkaarnimo liummin kaana daaka aw liab ama hooyaha ku saabsanaado oo waxaa lagula kaco ama aabbe lagula kacee wuxuu noqonayaa cuquuqiibu soo geliyey cuquuqii ayuu soo geliyey marka af yo addin wax cuquuqa waa in la yska intan dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo sara fadhiistay weynayn arrinkan uu weynaynayo markhaatiga beenaalaha markhaati beenaalaha iyo beenta inuu marka weynaynayo oo dadka si uga digo ayuu wuxuu u sameeyey tawkiidu arrinkaa adkaynayo wuxuu ku adkeeyey odhaah iyo ficil labadaba ficilka muxuu ku adkeeyey dangiiggii uu dangiigee suxulka uu ku tiirsanaa ee cuskanaa waa ka soo tooso waa soo sara fadhiistay liahamiyati maa yadkuruh arrinka uu sheegaya inuu muhim yahay daraaddeed waa midda labaadee waa ku celceliyey waa ku celceliyey marar badan buu ku celiyey ilaa tudhaale nebiga ay u turayaan ay is yidhahdeen allah doomu iska aamusa muraadkiisii la fahanyay tudhaalaysa isu yidhaahdeen marka ma aha kuwa la soo sheegay inay ka weyni badan tahay ee sababtu waxay tahay inay dadku inay fudaydsadaan dhici karto tan dambe oo is yidhaahdaan dee waa sahlan tahay marka si ugu caddeeyo inaynay sahlanayn ee culus tahay ayuu markaa nebigu sidaa ugu adkaynayaa oo ugu celcelinayaa wa qowlu zuur iyo washahaadatu zuur ma isku mid baa loo jeedaa mise inay kala duwanyin baa loo jeedaa culamada qaarkood waxay ku kala xambaareen laba nooc oo waxay dhahen waa caam iyo khaas waana sida daahirka lafdiga ka muuqata wa qawlu zuur waa hadal kastoo been ah washahaadatu zuurna waa khaas oo waa hadalka beentae weliba markhaati ahaaday markhaati ku dhacay oo shay markhaatiya been lagu sheegaayo marka taas ishkaal bay culamada qaar soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen yacnii alkadba alwaaxida waxaa ka dhalanaysa haddii caynkaa la yidhaahdo hal been ah oo markaa yacnii aan weliba mafsado badanna ka dhalan inay kabiiro noqotaa ka imanaysa oo khilaaf baa ku jira beenta markaysaga waxaan yacnii hal mar qofku sheego mafsado fara badanna aynay ka iman ma kabaa'irtaa lagu tirinayaa beenta hal mar ah ee weliba khafiifka ah khafiifka maxay uga jeedaan waxaa jirta been mafsada ka dhalata iyo dhibaatooyin ka dhashaan oo mafaasid badan sababta taas laba iskuma khilaafsana inay markaa tahay dembi kabiira laakiin alkadbatu alwaaxidatu alkhafiifa beenta hal mar ah ee weliba markaa mafsado badani aynay ka dhalan taasi ma kabaa'irtaa lagu tirinayaa mise lagu tirin maayo sakaa'irtay gelaysaa yacnii khilaaf baa masaladaa ku jira ibnu xajar alhaytami wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa kabaa'irkee la yidhahdo azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir kitaab laba mujalladaa jiro ibn xajar alhaytami qoray faqiihii shaaficiga ahaa yani uu qoray saaxibu tuxfa marka kitaabkaasuu ku niqaashaa masalada kaga hadlaa waa kitaab kabaa'ir ah oo laba mujallad ah waa kitaab weyn isagoo wuxuu taabacan yahay dabca qadiima isagoo laba mujallada ah. halkaasuu ku niqaashaa kaga hadlaa khilaafka culammada iyo waxay ka yidhaahdeen calaa kulli xaal saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wa qowlu zuur waxaa loo jeedaa un markhaatigii beenaalaha loo jeedaa oo been oo dhan lagama wada tilmaamayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen daahirka lafdiga sida ka muuqata oo waxay yidhaahdeen waa laba arrin oo midna waxa weeye waa markhaati beenaalihii midna waa beentii oo dhan marka labadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka digay labadaba waa ka digey marka labadabana kabaa'irtu ku daray kabaa'irta ayuu marka ku daray xadiidka saddex boqol iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo afartane wa can cabdillaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alkabaa'iru alshraaku billaah alkabaa'iru dembiyada waaweynealishraaku billaah waa in ilaahay loo shariig yeelo oo ilaahay cibaadadiisi cid kale la wadaajiyo bimacnaa gaalnimo lala yimaado gaalnimadii weynayd wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid in waalidinkaar lagu noqdo iyaduna waxay ka mid tahay kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn wa qatlu nafsi naftii dilkeeda ilaahay xaaraantinimeeyey in la dilo dilka iyadana la dilaa oo sabab bannaynaysa iyada inay jirin la dilaa waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn walyamiinu alkhamuus iyo dhaarta beenta ah iyadana waxa weeye waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn walyamiin alkhamuus waa dhaarta markaa beenta uu qofku ku dhaarto rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey alyamiinu alkhamuus nawowi baa fasiraya yamiin yamiinulkhamuustu allatii tii weeye yaxlifuhaa uu shakhsigu dhaaranayo kaadiban xaaluu been sheegayuu dhaartay caamidan xaaluu u kasaayuu dhaartay oo uu badrheeraayo summiyat khamuusan khamuus waxaa loogu magacaabay liannaha taqmis alxaalifa fi lismi waxay quusinaysaa alxaalifa kii ku dhaartay dhaartaa beenta ah fil ismi dembigay quusinaysa ama naarta inuu markaa galo oo dee markaa naarta uu yacni quuso ayay markaa u sababaysa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa dembiyada kabaa'irta inuu ka mid yahay cuquuqulwaalideynku inuu ka mid yahay ayaa xadiiskana tilmaamaya marka waalidiinkaarnimadu nasan ayaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dembiyada waaweyn inuu ka mid yahay dunuubtuna waxay u qaybsantaa yacni kufri oo gaalnimo ah iyo kabaa'ir iyo sakhaa'ir kufrigu kabaa'irta waa ka mid waana akbaru alkabaa'ir oo kabaa'irtoo dhan buu ugu weyni badan yahay ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak xadiiska bukhaariguba siduu sheegaayo marka dembiyadiina kabaa'ir iyo sakhaa'ir bay u qaybsamaan inay kabaa'ir iyo sakhaa'ir u qaybsamaanna qur'aankiiyo xadiiskuba waa sheegayaa qur'aanka waxaa sheegaya aayadda allah uu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaa ka dheeraataan waxa laydinka reebay kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan waxaanu idinka dhaafaynaa dembiyadiina kale kuwaa kale maxay noqonayaan dee diddulkabaa'ir kabaa'irta lidkeeday noqonayaan oo saqaa'ir ah ayay noqonayaan waladiina yajtanibuuna kabaa'ir alismi walfawaaxish yacni kabaa'irtu marka waxa weeye ismigii dee inuu nooc kabaa'ir iyo nooc kale leeyaha laga qaadanaya wa kullu sagiirin wa kabiirin mustatar maa li hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ila axsaaha axaadiista nebiguna saasay u caddaysay kabaa'irta ay u caddayso oo u tasriixisay culammada ahlu sunnuhuna labadaa inay dembiyadu u qaybsan yihiin kabaa'ir iyo sakaa'ir waa isla oggol yihiin haddaba bacdi baa jira markaysaga markaa si kale maray oo yidhi waxa weeye kabaa'irtan waxaa loo jeedaa nisbi oo dembi walba ka ka yar marka loo eego kabiiruu noqonayaa ka ka weyn marka loo eegana sakiiruu noqonayaa marka kamay dhigin dembiyadii kabaa'ir iyo sakaa'ir inay u qaybsamaan shay xaqiiqiya inay tahay kamay dhigin marka noocaas waa war qalad ah xaqiiqatan qaarkood kabaa'ir bay yihiin xaqiiqatanna qaarkoodna sakaa'ir bay yihiin ee ma aha dembi walba marka ka ka weyn loo eegana wuu yaraanayaa marka ka yar loo eegana kabiiruu noqonayaa ee ayna arrin xaqiiqiya ahayna arrin nisbiya tahay ta noocaasi waa khalad marka haddaad aragto mashaayikhda qaarkoodoo sidaa maray waxaad ogaataa jamaahirta culammadu siday ku tageen inay khilaafsan tahay nusuusta siday ku tusinaysana inay ka hor imanayso xadiiska saddex boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lix iyo afartane wa canhu cabdulaahi bni camr bni caas waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay uu yidhi min alkabaa'iri shatmu arajuli waalidayh nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mida ah shatmu arajuli ninku inuu caayo hadday qofka dumari caydana waa la midee waalidayhi labadiisa waalid inuu caayo waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam wahal yashtimu arajulu waalidayh miyuu caayaa ninku labadiisa waalid ninku labadiisa waalid miyuu caayaa shatama yashtimu iyo yashtumu waa baabucatalo weeyo labada wejiba waa leedahay inkastaan ku arkayey markaa daliil faarixiinku inuu markaa waxaweeye nasgaraynaayo un kasrada ou lahaa waa baabudarabo oo misbaxa sheegay laakiin sida mashhuurka ah kollay xusuustayda ku sugan waa in labada wejiba ay leedahay haddana nushadan haysaa godaalkaabay dabdinaysa sida marka waxaweeye kasrada ayaynu markaa maraynaa sida markii horeba u maray laakiin labadaba inay sheegi jireen baan ku rajo weynay wa hal yashtimu miyuu caayayaa alrajulu ninku waalidayhi labadiisa waalid miyuu caayayaa qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam haa dee siduu u caayo wacdii caddiin yasubu aba arajuli fayasubu abaah yasubu wuxuu caayayaa aba arajuli nin aabbihii buu caayayaa fayasubu markaasuu ninkaasina caayayaa la caayay almasbuubu abaahu kii aabbihii la caayaa wuxuu caayayaa isaguna abaahu ay abasaabbi kii aabbihii caayay aabbihii buu caayayaa kii caydaa la yimi aabbihii ayuu caayayaa marka caydigu u sababayaa baa loo jeedaa siduu u caayay labadiisa waalid waxay tahay mar hadduu waalidadii cay u sababay waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu xaqiiqatan caayey ila isagaa tasabubka ula yimi oo u sababay wa yasubu wuxuu caayayaa ummahu yacni qof markaa hooyadii buu caayaya qof buu hooyadii caayaya ama nin buu hooyadii caayaya fayasubu ummahu ay fayasubu almasbuubu ummuhu wuxuu caayayaa kii hooyadii la caayayna ummahu ay umma saabi kii caydaa la yimi hooyadii buu isaguna caayaya oo ugu jawaabayaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa fii riwaayati riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku yimi ina min akbari alkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah, an yalcana arajulu inuu nacdalo ninku waalidayhi labadiisa waalid qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam kayfa yalcanu arajulu waalidayh siduu u nacdalayaa ninku labadiisa waalid qaala yasubu aba arajuli wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu caayayaa aba rajuli nin aabbihii buu caayayaa fa wuxuu caayayaa kii aabbihii la caayayna abaahu kan aabbihii caayay aabbihii buu caayaya wayasubu wuxuu caayayaa ninbaa wuxuu caayayaa ummahu hooyadii buu caayayaa yacni ay umma rajul nin hooyadii ayuu caayaya ama umma shaksin fayasubu wuxuu caayayaa kii hooyadii la caayayna ummahu ay umma saabbi kan cayda la yimi hooyadii ayuu caayaya ugu jawaabaya xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cayda labada waalid loo sababaa inay ka mid tahay kabaa'irtiiyo dembiyada waaweyn inay ka mid tahay bal haddii cayda loo sababo xaqiiqatan isagu aanu caayin ay kabaa'irtii ka mid tahay bal ka warran hadduu xaqiiqatan toosba u caayo saxaabadu way la yaabeen markii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin inuu labadiisa waalid caayaa inay kabaa'irta ka mid tahay dabeedna waxay la yaabeen ma qof baa labadiisa waalid caayaya labadii ruux ee uu ilaahay ka beeray ee sababta u ahaa jiritaankiisa ma qof baa caayaya waxa waa kufraanu nicma waa nicmadii oo laga abaalkadarayo halkii laga shukri naqi lahaa ayaaba abaalkadar loogu jawaabay marka taas waa la yaabeen dabeed wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in cayda loo sababaa inay ka dhigan tahay in la caayo kale dembi kabaa'ira markaa inay tahay ayaa laga qaadanaya mas'alada uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ku saabsan ninbaa aabbihii la caaya ama hooyadii markaasuu ka kalena ku jawaabaya inuu aabbihii ama hooyadii caayo laga qaadan maayo inuu sidaa ku jawaabaa oo ku aargoostaa inay bannaan tahay laga qaadan maayo sheegista uu nebigu sheegay wuxuu ka warramayaa waa min baab alikhbaar bilwaaqic waxa jiruu ka warramayaa dhaca oo haaliban wuxuu ku argoostaa qofka markaa dee aabbihii la caaya ama hooyadii la caaya isaguna aabbacay ama hooyacay inuu ku jawaabo laakiin inay bannaan tahay maaha waayo aabbahan iyo hooyadan iyagu markaa kumay caayin cayna markaa lama iman walaa tasir waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mayso saas aawadeed in marka waxa weeye waalid aan waalidkaa caayin adigu inaad caydaa kuuma bannaana laakiin waa min baabi alikhbaar bilwaaqic ee ma aha in laga tilmaamayo inay bannaan tahay loogama jeedo saas iyadaa laga tilmaamaya xadiiska saddex boqol iyo afariyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo afartan wa can abi muxammadin jubayr bni mucim radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal jubayr bnu mucim waxa uu sheegay rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa yadkhulu ljannata qaatic jannada geli maayo mid qaraaba goysi jannada geli maayo qaala sufyaanu sufyaan bnu cuyayna waxa uu yidhi fii riwaayatihi werinta uu xadiiska soo wariyey gudihiisa wuxuu ku yidhi yacnii wuxuu u jeedaa waa cala sabiili tafsiir idraajku iska ilaalinaya yacnii wuxuu u qasdayaa u jeedaa qaatica raxim qaraabo mid gooyey ayuu u jeedaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhari iyo muslim baa labadoo isku waafaqeen jubayr ibnu mucim waa jubayr ibnu mucim ibni cadiy wey waxaa dhalay ninkii la odhan jiray mucim ibni cadiy ayaa dhalay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii maka mar magan geliyey ee yidhi muxamed waa magantay aabbihii baa sidaa odhanaya waa magantay cid wax ma yeeli karto nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa u hayey mannadaas mutcim ibnu cadiy ha yeeshee maca alasaf ma islaamin ee jubayr aabbihii oo mutcim ahi gaalnimadiiba ku dhintay wakhtigii bederna ma soo gaarin wakhti horu dhintay dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arrinkaa magangelinta uu magangeliyey noocaa ixsaanka uu sameeyey yacni markaa caddaynaya oo tanwiihinaya ayaa waxau yidhi wallaahi hadduu mutcim noolaan lahaa maalintii beder markii usaara badrin soo qaqabtay wallaahi low kaana almuطcimu bnu cadiyin xayan uma kallamanii fi ulaa'i natna la lataraktuhum lahu wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu mudcimu ibnu cadiy noolaan lahaa oo kuwaa qurunka uu igala hadli lahaa waa gaaladii lasoo qafaashay waa uga tegi lahaa abaalgud aan uga abaalgudayo magangelintii uu magangeliyey aawadeed ninkaasaa dhalay markaa jubayr isagu waa islaamay wuxuu noqday saxaabi ayuu markaa noqday qisaanay lahayd markaa sababtii islaamnimadiis hore mar kale aynu soo sheegnay marka nawfali baanu ahaayo reer cabdimanaaf buu dee ahaa waa nawfal ibnu cabdi manaaf haashim bay walaal ahaayeen haashim ayay de walaal ahaayeen marka jubayr ibnu mucim waxau yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau yihi laa yadkhulu jannata qaatic jannada ma gelaayo mid markaa gooyaa geli maayo xoogaa cibaaradu waadix ma aho waxa la goynayaa riwaayada kama cadda marka waa kan raawigu ruwaadda xadiiska soo warisay ka midoo sufyaan ibnu cuyeyne ay fasiro oo yidhi wuxuu u jeedaa qaatica raxim mid qaraabo gooya oo qaraabo goys ahi jannada geli maayo waa waciid marka waxaa laga qaadanayaa qaraabada in la gooyaa inay ka mid tahay dembiyada waaweyn inay ka mid tahay marka waxyaalaha caddaynaya dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waxaa ka mid ah in lacnada ay sababayso ulaa'ika lahum allacna iyo ulaa'ika aladiina lacanahum allah yacni waxa weeye waa soo marray labada aayadood waxaa kaloo ka mid ah xadiiskan laa yadkhulu jannata qaatic waxaa kaloo ka mid a ah axaadiista kale ee soo aroortay man wasalanii wasalahu allah waman qatacanii qatacahu allah aakhirkuu ka keenayaa iyo inuu allah u ballanqaaday miyaanad ku raalli noqonay inaan marka an asila man wasalaki wa man qatacaki kullu dalika waxay caddaynayaan qaraabogoyntu inay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irta inay ka mid tahay baa laga qaadanaya waayo dembiga kabiirada maxaa lagu tacriifiya dembiga kabiirada waxaa lagu tacriifiyaa cabdullahi bnu cabbaas waxaa laga sheegay waa dembiga labada xad mid koobsaday labada xad labada xad waa maxay waa xadd addunyaa iyo xadd alaakhira xadka adduunyada iyo xadka aakhiro xadka adduunyada waa maxay xuduudda marka waa la yaqaanaa baab alxuduud waa waxa weeye waa cuquubaat muqadara lidunuubin makhsuusa cuquubaatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa ayaa waxa la yahay xad cuquubo muqadar ah oo jaan go'an aan laga siyaadin karin laga yarayn karin sharciga lagu qadaro lagu jaangooyey ya dembiye gaarana u sugnaatay zinada qadfiga sariqada wahaakada taasi waa xaddu dunya xaddulaakhira waa maxay cuquubo makhsuusa ciddii loo sheego sida dunuubtaasoo kale eh, sida cuquubadaasoo kale u qadaran cuquubo makhsuusa oo sida ciqaabtaasoo kale u qadaran ciddii aakhira loo sheegay inay la kulmayso waa xaddulaakhira sida marka in la yidhaahdo janno geli maayo sida in la yidhahdo naar buu gelayaa sida in la yidhahdo alaaatun laa yukallimuhum allah walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim sida in lacnad loo sheego sida laqiya allaha wa huwa calayhi qadbaan allah wuxuu la kulmaa isagoo allah u cadhaysan yahay yacni kullu dalika waxay ka dhigan cuquubaat muqadara cuquubaadkii muqadarkee adduunyada lagu yaqaanaysow xad may ahayn oo xaddu dunya may ahayn cuquubaadka muqadarkee aakhire laynoo sheegay layidhi saasuu la kulmaya aakhiro oo ku dhacaya waxaasaa la kulmaya oo haleelaya iyaduna waxay ka dhigantay xadd alaakhira waatuu ka cabirayo ibnu cabaas yacni marka waxa weye waa dembiga koobsaday labada xad mid xadd adunya aw xadd alaakhira intaa uu sheegay ibnu cabaas bayna culammadu fasireen waxay yidhahaan waa dembi kastoo koobsaday ama xad adduunye koobsaday xad loo sheegay ama lacnad koobsaday ama cadho ilaahay koobsaday ama baraa'o ilahay rasuulkiisu ka beri noqon koobsaday ama naar loogu goodiyey ama markaa janno ma gelaayo la yidhi culamada qaar waxay ku sii dareen ibnu taymiya wuxuu ku diray aw nafyu iimaan ibnu taymiya ziyaadadaa leh ama iimaanka loo diidoo la yidhi cidda caynkaa samaysaa iimaan ma leh laa iimaana liman laa amaanata lah wallaahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah nafyu iimaan lagu daray wakada waxaa la mida ah, haddii nasanba loo sheegay inuu kabaa'ir yahay sida xadiiska min alkabaa'ir an yashtima arajulu waalidayn yacni dunuubtaasaa waxaa la yidhaahdaa yani kabaa'ir baa la yidhahdaa xadiiska saddex boqol iyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo afartan oo can abi ciisa almugiirat bni shucbata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam mugiirat ibni shucba wuxuu nebiga ka sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala allah isagaa korreeye xarama calaykum cuquuqa alummahaat xarama calaykum wuxuu idinka xarimo idinka xaaraantinimeeyey cuquuqa alummahaat hooyooyinka in waalid inkaar lagu noqdo ayuu allah idinka xarimay in cuquuq lagula yimaado waalidinkaar lagu noqdo hooyooyinka ayuu allah idinka xaaraantinimay wa mancan diidma wixii idinku waajibka aha aad diiddaanna allah waa idinka xarimay zakadii waajibka ahayd ama nafaqadii iyo masruufkii waajibka idinku ahaa inaa mancidaan oo diiddaan oo bixin weydaan taasna ilahay waa idinka xaaraantinimay wahaat yacni markaa keen inaad tidhaahdaan waxaydaan idiin sugnaanoo xaq aydaan u lahayn inaad dalbataan taasna ilaahay waa idinka xaaraantinimiyey wa wacda albanaat hablaha inaad xabaalnololisaan oo aad dishaan ama iyagoo nool a aastaan taasna ilaahay waa idinka xaaraantinimiyey wa wa'da albanaat waa xabaalnololin hablihii la xabaalnololiyo nolol markaa waxaa lagu aaso wa kariha lakum qiila wa qaal wuxuu idiin karaahiyaystay ilaahay oo idinla nacay qiila waa la yidhi wa qaala waa yidhi waa kutikuteen in la yidhaahdo waa idin karaahiyeysto waa idinla karaahiyeysto waa idinla nacay wa kasrata asu'aal su'aasha badan iyo baryada badanna ilaah waa idinla nacay wa idaacat almaal xoolaha in la dayaco taasna ilaahay waa nacay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qowluhu mancan macnaahu macnihiisu waxa weeye mancu maa wajaba calayhi kii ku waajibay inuu diidoo bixin waayo hadday seke tahay iyo hadday nafaqa tahay mid walba ciddii marka masruufkii waajibka ku ahaa hadday tahay iyo hadday seke tahayba wixii ku waajibah inuu qofku diido mancan baa looga jeedaa wahaatna waxaa looga jeedaa talabu maa laysa lahu waxaanu markaa u sugnaanoo xaq aanu u lahayn inuu dalbado ou yidhahdo keenun keenun keenun ii dhiiga isiiya yacni waxaa weeye waxaanu xaq u lahayn ama aanu bannaanayn inuu dalbado oo su'aasha dee uu cid baryaayo qofku baryayo wakhtiye laga soo reebay waa jirtaa ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa yacni su'aashu saddex unbay u bannaantaa xadiiskii tilmaamaayey xadiiskii qabiisa markaasaa saddexdii nebigu sheegay markaasu wamaa siwaahunna suxtun yaakuluhaa saaxibuhaa suxta wixii saddexdaa ka soo hadhay waa xaaraano qofka u saaxiibkii oo xaaraan cunayo wuu inoo iman doonaa xadiisku waan arki doonnaa insha allahu tacaala wa'da albanaat hablaha in la xabaalnooliyo macnaahu macnihiisu waxa weeye dafnuhunna in la aaso filxayaati nolosha lagu aaso iyagoo nool baa la aasayaa waana caado ay isticmaali jireen gaaladii carbeed ay isticmaali jireen weyii waxay qaarkood u xabaalnoolin jireen inay ceeb ka baqayaan khawf alcaar ceeb bay ka baqayeen inay ceebaysaa ka baqaya ama ay sinaysato ama wax la mida inay yidhaahdaan qaarna waxay odhan jireen faqri inay ka baqayaan bay u aasi jireen marka waa laba nooc oo mid wali waa jirta qolo caar uga baqasho ay ka baqayso ceeb u xabaalnoolisa iyo qolo u xabaalnoolisa baqasho ay ka baqayaan faqri iyo caydhnimo ay leeyihin waxaan siyaa mahay taasna waa saas qiila wa qaala qiila waa la yidhi qaa'ilkii lama sheegin qiila waa la yidhi iyo wa qaala waa yidhi macnaahu waxa weeye macnihiisu alxadiisu bikulli maa yasmacuh waa warranka lagu warramo wax kastow qofku maqlo maanta aad bay u badan tahay yacni wax fara badan oo aan qofku hubin buu iska taxayaa wax allo wixii la sheegaba waa iska soo naqlinayaa wuu iska sheergaraynaya waa iska sii faafinayaa yacni waxa weeye ta noocaasina khatarteeda iska leedahay khatarteeda iska leedahay marka saas aawadeed qofku waa inaan waxaanu ogayn iska sheegin wixii la yidhaahdaba inuu iskaga hadla maaha qofku alxadiisu bikulli maa yasmacu wuxuu uga dhacayaa qofku been buu uga dhacayaa hadduu wixii la sheegaba iska sii sheego wuxuu noqonaya markaysaga inuu marka dambe yani marka uu noqdo beenawaas beenawaas inuu noqdo xadiiska laftiisa xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam wax kastoo xadiisnimo lagu sheegaba ruuxu inuu iska naqliyo xadiisnimo u naqliyo maaha man xadasa canii bixadiisin yuraa annahu kadibun fahuwa axad alkaadibiin nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ka xadiis iga sheega xadiiskaasoo yacni yuraa la ogsoon yahay cinda ahli ahlilcilmi inuu markaa been yahay beenawaasyada mid ka mida weeye yacni naqlintaa uu sii naqliyo isaguna beenawaas ku noqonayaa waxaanu qofku ogayn waa inaanu iska naqlin waxaanu sixadiisa garanayn waa inaanu iska sheegin akhbaarta dadkana waa saasi laeg wuu inoo keeni doonaa xadiiskeen alxadiisu bikulli maa yasmachu fayaquulu wuxuu odhanaya qiila waxaa la yidhi kada wa qaala fulaan hebel wuxuu yidhi kada mima laa yaclamu sixatahu waxaanu sixadiisa iyo saxiixnimadiisa ogeyn walaa yadunnaha aanu u malaynayn inay saxiix tahayna aanu u badinayn danni haaliban aanu u malaynayn inay run tahay ayuu iska faafinaya iska sheegaya iska sii sheegaya marka maaha inay iska furantahay taasi iska bannaantah weliba casrigeenna aad bay u fara badan tahay hadday siyaase iyo waxyaalaha ku saabsan tahayna hadalkeedaba daabaa waxalla wax loo eegayaa ma jirte waa la yska naqlinayaaba ya marka ta noocaas waxa weeye been baa lagu dhacayaa dembi baa looga dhacayaa waa aad yo aad laysaga jiraayo qofku wax walba aanu iska sheegin waa la yidhi adna dheh waa inaanu is odhan intee akhbaar markaysaa qof iska naqliyo iska sheegay oo warkii been noqday oo fasaad iyo markaa xon yani waxna ka dhasheen waxaa laga yaabaa hadalkaa inuu dembiye badan sababo oo af iyo gacan bale dee waxa weeye qofkii markaa saalim ma aha dembigaa wuxuu ku leeyahay isagaa sababo ee qaybtiisu leeyihi ya qaybtiisu leeyihi xataa wuxuu hadday jiraan haddii mafsada ka dhalanayso inaad sheegtaa kuma bannaana fama kullu maa yuclamu yuqaal wax kastoo la og yahay lama sheego wax kastoo la og yahay lama sheego ashyaada qaarkooda la og yahay ayaa in la sheega haddana deen ay bannaanayn ayna bannaanayn yacani waxa weeye oo qofkii markaa waxaweye dembi markaa uga imanayaa marka shay walba markaysaga sheegistu maaha inay iska furan tahay oo baab iska furan tahay wa kafaa bilmar'i kadiban an yuxaddisa bikulli maa samic xadiiskii nebigu soo qaatay calayhi salaatu wasalaam waa inoo iman doonaa xadiiskii oo markaysaa meel dambu inoogu iman doonaaye muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmar'i kadiban qofka waxa ugu filan kadiban been waxa ugu filan hee an yuxaddisa inuu ku warramo bikulli maa samic wax kastuu maqlo inuu ku warramaa been ugu filan qofka waxa been ugu filan inuu wuxuu maqlaba ku warramo xadiisku waa xadiis saxiixa muslim baa saxiixa kusoo wariyey waa fi saxiixi muslim marka qofkii inay beenawaas ku noqonaayo hadduu wax kastuu maqlo iska sheego inuu beenawaas noqonaya laynoo sheegaya aniga waa laygu yidhi oo wixii laygu yidhi baan sii sheegay dee ku badbaadi mayse intaa marka wax kasta ha iska sheegin wa almaal maalka in la dayacana waxaa loo jeedaa tabdiiruhu in la daadaadiyo wa sarfuhu iyo in lagu bixiyo fii kayri wujuuhi lmaduuni fiiha wejiyadii la idmay la oggolaaday weji aan ahayn lagu bixiyo oo min maqaasid alaakhira maqaasida aakhira ah wejiyada la oggolaayo maqaasida aakhira ah wadunya iyo maqaasida addunya yacnii danaha adduunye iyo danaha aakhiro wixii la rabay dan adduunye ama dan aakhiro in lagu qabsado ee la idmay waxaan ahayn in lagu bixiyo ayaa waxay tahay oo dan adduunya dan aakhiro midnaba ayna ku jirin dee daaddaadin bay noqonaysa haddii lagu bixiyo daaddaadin bay noqonaysaa wa tarku xifdihi ilaalintiisa in laga tago waxay ka mid tahay idaacatlmaalka oo la ilaalin waayo maca imkaan ilxifdi yaday suuragal tahay in la ilaaliyo idaacat almaal bay soo gelaysa xoolihii waa in la xafidaa la ilaaliyaa wejiga lagu bixinayaana waa inuu yahay weji saxa waa inuu yahay waayo de xisaab baa ka dambaysa xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqah maalkiisa maxaa la su'aalayaa xagguu ka shaqaystay xagguuse ku bixiyey labadaba waa la su'aalayaa shilin kasta halkuu kaa soo galay halkaadse ku bixisay wa kasrata su'aal su'aasha fara badan waxaa loo jeedaa alilxaaxu in lagu celceliyo oo lagu xaduuro fiima laa xaajata ilayhi waxaanu dan u lahayn ayuu ku celcelinayaa ku celcelinaya ku celcelinaya iyaduna marka waxyaalaha uu ilaahay idinla nacay wa fi lbaabi axaadiisu sabaqat fi lbaabi qablahu baabka waxaa ku sugan oo bimacnaa khuseeyaa loo jeedaa u daliil ah axaadiisu axaadiis sabaqad soo hormartay fi lbaabi qablahu baabka kan ka horreeye ku soo hormartay ka xadiisii sida xadiiska wa aqtaca man qaacaki ya waxa weeye an asila man wasalaki wa aqtaca man qaacaki ku raali noqonayn inaan xidhiidhiyo kii ku xidhiidhiya iyo inaan gooyo kii ku gooya wa xadiisii man qatacanii qatacahu allah iyo xadiiskii markaa tilmaamaayo raximku inay tidhi man wasalanii wasalahu allah waman qatacanii qatacahu allah kii gooyana allah ha gooyo ama allah baa goynaya min baabi alikhbaar ama min baabi adducaa cala kulli xaal xadiiskan ugu dambeeyey waxaa laga qaadanayaa hooyooyinka in waalidinkaar lagu noqdaa inay xaaraan tahay oo aabbayaashaba dee in waalidinkaar lagu noqdaa waa xaaraane maxaa hooyooyinka loo soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay laba sababood waa midda koowaadee waxaa loo soo gaar yeelay markaa eh, in la tilmaamayo birigood iyo samafalkoodu inuu ka sii weyn yahay samafalka aabbaha loo samafalayo sidaas aawadeed cuquuqooduna inuu ka sii weyn yahay cuquuqa iyo waalidinkaarnimada waalidinkaarnimada hooyada lagu sameeya inay ka weyn tahay waalidinkaarnimada aabbaha lagu sameeyo inay ka weyn tahay in laynoo tilmaamayo birigooduna inuu ka weyn yahay taasi waa ku jirtaa eh, ta kale waxaa ku sugan eh, hooyadii waxaa ku sugan nooc dacfiya ku jira ubadkuna waxaa dhici karta inay daciifsadaan oo aynay waxba ka maqlin oo ay ku giriifaan aabbihii waxaa dhici karta inay ka baqaan baa suuragala ubadku markay yaryar yihiin laakiin hooyada waxaa laga yaabaa inay ku dhiiradaan oo ay ka baqi waayaan marka sidaas aawadeed waalidinkaarnimada sida badan hooyada inta lagu sameeya ka badan inta aabbaha lagu sameeyo saas aawadeed baa loo soo gaar yeelay wa ilaa labadaba in cuquuq lagu sameeyo waalidinkaarnimo lagu sameeya xaaraan weeye oo midnaba marka waxa ma bannaana mawdicu shaahidku waa saas weeye wixii xaqii qofka ku waajibay inuu manciyaa iyaduna waa xaaraan wax aanu xaq u lahayn inuu dalbadaana xaaraan bay ka too iyadana uma bannaana ubadka in la xabaalnooliya khaas ahaan hablaha iyaduna waa xaaraan oo ubadoo dhan xabaalnolintu kuma bannaana laakiin maadaama hablaha dee ay ku samayn jireen ba hablihii lasoo gaar yeelay wa ilaa inamaduba waa la mid haddii xabaalnoolin lagu sameeyo wuxuu ilaahay idinla nacay qiila waqaala ku tiri waa la yidhi iyo wuu yidhi iyo waxa la midka ah taasna aad maanta u badan tahay iyo su'aasha badan iyo maalka in la dayaco wixii aan faa'iido lahayn haddii lagu iibsanayaana idaacatlmaal bay ka dhigan tahay yani waxa weeye waxyaale aan faa'iido lahayn oo yani xoolihii lagu iibsanayaa iyaduna waxay ka dhigan tahay maalki bay soo gelaysaa marka idaacatul maalkana waa in aad iyo aad laysaga jiraa halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk